ka fayda qofka wayajcalukum oo idinka dhigaa khulafaaa alardi dhulka kuwa isku bedela kaas miyaa khayrun khayr badan amaa tushrikuuna khabarki waa maxduuf mantu waa mubtade khabarkiina waa maxduuf aman axadka yujiibu ajiiba almudara midka la dhibaato geliyey idaa dacaahu marka uu tuugo waa allah axadka ajiiba qofka la dhibaateeyey marka uu tuugo wayakshifu suu'a xumaantana ka fayda qofkaas haddii xanuun hayo haddii cadow haysto haday gaajo haydo qofka arrinta qofkaas xunayday oo dhibaatada ku hayda ka fayda axadka ka fayda wayajcalukum idinka dhiga khulafaa'a alardi dhulka kuwa isku bedela qolaan noolaa jirtay mudday joogayaan ilaahay baa oobsanaya nafta ka qaada qola ka dambayduu ilaahay keenaya oo dhulka deganaata qola ka dambaydaa ilaahay keenaya saasay isku bedelayaan kaas miyaa marka khayrun khayr badan amaa tushrikuuna mase waxa aada ilaahay garab dhigaydaan ilaa mushrikiintu shay ayay diidanaayeen shayna waa qirnaayeen shaygay qirnaayeena alla xujayna oo xujo ka dhiga shaygay diidanaayeena lagu sugaa marka waxay qirnaayeen qofka dhibaataysan axad u jawaabi kara inuusan jirin allah maahane inuusan jirin qof dhibaatada ka faydi kara allah maahane inuusan jirin mid wax abuuraa oo dadka adduunka jooga inta dila kuwo kala keena allah maahane taasay qirnaayeen markaase allah wuxuu leeyahay axadka sifaadaas leh oo afcaashaad sameeya ma kaasaa khayr badan mase waxaa khayr badan waxa aad ilaahay cibaadada ugu daraydaan oo sanamyaalka la taas way qirnaayeen inaan axad dhibaataysan wax ka faydi kara laarag allah maahane saas darteeda ay dhibaatadu markay ku adkaato dhammaan waxay aabihi jireen dhan way iska day jireen allah kaligiisay tuubi jireen faidaa rakibuu fi lfulki dacow allaha mukhlisina lahu diin markay badda koraan oo ay ka yaabaan in badda ay ku qarqoomaan ay badda ku maashoodaan dhammaan waxay caabudayeenoo oo tuugayeen alla qaybkiisa way iska day jireen waxayna qirnaayeen oo ogaayeen inaysan waxba u qaban karin qof dhibaataysan markaasay allah keligiis tuugi maadaama ay arrintaas ogolaayeen ilaah wuxuu leeyahay qofka la dhibaateeyey midka markuu bariyo ajiiba oo aqbala dhibkii haystayna ka kor qaada dhulka dadka ku nool inta dila kuwo kale keena ma kaasaa khayr badan oo cibaadada mudan mase kuwa aada cibaadada ilaahay ugu daraydaan marka xataa mushrikiintia waxay qirnaayeen axadka dhibaataysan inuusan dhibka ka faydi karin allah maahan axad kale taasay qirnaayeen kaasna way midku u daliishanayo sheeku ilaa wuxuu qaliila maa in aad u yar ayaa tadakarun awaansamaydan waansamidda aad waansantaan waa waansamid aad u yar in yar ayaad waansamaydaan oo wax garanaydaan rawa dabaraaniyu dabaraani ayaa wariyey biisnaadihi sanadkiisa ayuu ku wariyey annahu shaniye kaana waxaa ku sugnaa fii zamani nebiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam munaafiqun munaafiq ayaa joogay munaafiq mid ah ayaa joogay munaafiqaasoo yurdi lmu'miniina mu'miniinta dhiba fa qaala bacdun gobolkoodaa waxay yidhaahdeen quumuu binaa nakiciya nataajiya nastakiifu xaalan gargaarka dalbayno birasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam min haada lmunaafiqi munaafiqaana dhibay aan gargaar uga darabno nooga gargaar nidhaahne faqaala nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu calayhi wasalam inahu shani laa yustaqaafu bi gargaar aniga lagama dalbo wa inamaa yustaqaafu billah allaha gargaarka laga dalbaa xadiidkan dabaraaniya mucjamulkabiirka ku wariyey laakiin sanadkiisu ma sugna oo sanadkiisu waa daciif sida ibnu muflix baa fi laadaabi sharciya juska koobaad uu ku yidhi afar boqol soddon iyo sideed oo sanadka waxaa ku jira ibnu lahiica ibnu lahiica ayaa sanadka ku jira weliba rajul mubhamana waa ku jira marka ma sugna munaafiq nooloo dadka dhibana dadkaan ha dhibin nabiga in la yidhaha yirakaale naga celi shirki ma ahanba taasu shirkiba maaha shirki ma ahan oo qof nool wax uu awoodo iigu gargaar inaad tidhaahdaa shirki maba ahanba xadiidkuna ma sugna ka kuwa saxiixa ee kitaabkii sunnada kuwaasaa nagu filanba fiihi filbaabi baabkan masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horayda anna cadfa ducaa'i ducada cadafka lagu cadfay cala alistiqaafati gargaar dalabka min cadfi lcaami caam la cadfay weeye cala alkhaasi khaas lagu cadfay waxaa khaas ah istiqaafada oo ayada waxaa la idhahdaa qof dhibaata haysata markuu dhawaaqo caamna waxa ah ducada oo ducada qof dhibaatahaydoo dhawaaqa oo yidhahda dhibkaas ilaahay uga qaad iyo mid yidhaahda allow kayrkaas isii kulli waa isla duco kulli waa isla duco ducadaa macno weyn oo caam ah ahaaniyatu mas'alada labaydaa tafsiiru qowlihi waa ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa ilaah uu yidhi walaa tadcuu ha tuubi nabiga subana min duuni illaahi alla qayrkiis xaalo uu yahay maa shay laa yanfacuka aan wax ku tarayn in dacawta walaa yaduruka aan ku dhibayn in taragta ducaaa dad ducadiisa ka tagtana aan waxba kaa dhibi karin ha tuugin kaas kaas ha huwa shirku waa gaalnimadii alakbaru weyneed waa gaalnimo weyn maxaa yeelay waxaa laga dabamariyey fain facalta fainaka idan min aaalimiin daad samaydo aalimiintaad ka mid noqonaydaa dulmigana ka ugu weyno waa shirkiga sida ilah uu yidhi ina shirka la dulmun cadiim aalimiintaad ka mid noqon macnaheedu mushrikiintaad ka mid noqon wey alraabicatu mas'alada afrayda anna aslaxa annaasi dadka qofka ugu wanaagsan low yafcaluhu hadduu sameeyo shirkiga irdaa'an raalligarayn liqayrihi qayrkiis uu ku raalligaraynaa dad kaleu ku raalligaraynaa saara wuxuu ka mid noqonaa min adaalimiina mushrikiinta haddii qofku xataa shirkiga isagoon aaminsanayn uu yidhaahdo hadda dadkaa ku kala tegaaye tolkii oo dhan arrintii samaynaye si aan dadku ugu kala go-in bal meesha iska tago bal la samee si ay hadda wax kaaga dhagaystaan adna diinka kaaga qaataan mushriguu noqona diinku muxaabaad ma leh qof jeclaysi maya qof jeclaysi ma jiro daad istiraado war haddee hadhow diinkaa dhegaysa mayaanoo maantay ku shirsan yihiin qabrigii oo ay ku xoolo qarayaan oo roob la-aanaa jirto roobaa la rabaa marka daadaan maanta kala qayb gelin beri ayaguna diin kaa dhegaysamaayan bal iyaga si ay raalli kaaga noqdaan balla xoolo qar ood meesha kula gowracdo oo ducada la wadood la aamido haddee waxa way mushrigaa tahayoo diin dambeo lagaa dhegaysanao marka adiga laftirkaaga in lagugu yeeraa loo baahanya tawxiidka adaa la rabaaba in lagugu yeero ka shirki iyo kufri dadka lalama sameeyo xaaraanna lalama sameeyo qofka diinta dadka ugu yeerayaana asagu inuu xumaanta wax ka sameeya maaha gacan daahiraa wax dahirta waa inaad adigu xumaanta ka fogaato dadkana aad ugu yeerto inay ka fogaadaan aslax annaasna wuxuu leeyahay aayadda waxaa lagula khidaabaa waa nabiga nabiguna waa aslax naas dadka kan ugu wanaagsan wey markaasa ilaah ku haddaad samaydo mushrikaad noqono oo kamid ka alkhamisatu aayadda shanayda alkhamisatu mas'alada shanayda weeye alkhamisatu mas'alada shanayda tafsiiru aayati waa aayadda tafsiirkeeda allatii aayadda bacdahaa aayaddaas gadaalkeeda ku sugnaatay wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huu waa aayaddaas axad dhib faydi kara ma jiro allah maahane axad dheef iyo waxtar keeni karaana ma jiro allah maahane asaadisatu mas'alada lixayda kownu daalika waa arrinkaas ahaanshadiisa tuugmada ilaahay qayrkiis la tuugo ahaanshadiisa uu ahaaday laa yanfacu midaan waxtarayn fi dunya addunyada maca kownihi asagoo ahaanshadiisu ay jirto kufran gaalnimo uu yahay isagoo gaalnimoa ah oo naar kuu waajibaydo cadaabka alle kuu waajibayo adduunkana wax ku dheefi weliba cidda aad tuugayda waa xaqiiqo inays inaadan wax ka dheefayn oo dadka tuugaya dadka dhintay awliyada ilaahay dadka wanwanaagsane dhintay nabiyaalka dadka tuugaya waa xaqiiqo adduunka inta la joogo inaysan waxba ku dheefayn way dhici kartaa shaydaanka maadaama waxa ay sameeyeen uu raalli ka yahay inuu mararka gabal gacan qabto way dhici kartaa waa dhici kartaa shaydaanku inuu gacan qabto oo qofkii inta badda ku qarqoomi tego inuu u dhawaaqo weli oo u yidhahda shikhebelo shikhebelo markay yidhaahdo gaalnimo maadaama uu ku dhacay shaydaanku raalliu ka yahi si uu arintaas ugu dhiirigeliyo oo arintaas kalsooni ugu siiyo inuu gacanta qabta waa dhici oo ousan badda ku dhici way dhici karta laakiin waxaa gacan ka qaba cabdulqaadir ma aha sheikh hebel ma ahan weli ilaahay ma ahan ciduu soo dirayna ma ahan xataa ma oga gacan in la qabto ah, warba kama hayo laakiin shaydaan gaalnimadan ku faraxsan oo raba inuu gaalnimada qofkan ku sii sugnaado way dhici kartaa mararka gabadh inuu gacanta u taago gaan qabto way dhici karta saas darteed haddii xataa lagu gacan qabto macnaheedu maahan inay xaqta ma laga ma loo dariishanayo tafsiir aayati aalia waa aayadda saddexayda tafsiirkeeda fabtaguu cinda allaahi risqa wey risqiga allaah agtiisa ka raadiya ahaaminatu mas'alada sideedayda ah anna alaba risqi risqiga raadintiisa laa yambaqii ma habboona ilaa min allaahi allah xaggiisa in laga raadiya maahane meel kale in laga raadiya ma kamaa sida ana aljannata jannadada laa tudlabu aan looga dalbi karin ilaa minhu allah xaggiisa maahane sidaan jannadaba looga dalbi karin oo loo weydiisan karin alla qayrkiis risqigana looma weydiisan karo alla qayrkiis hayla allah wuu isku cadfay risqiga dalbadiisa iyo cibaadadii alle la caabudayo jannada lagu dalbayo waa isku cadfay alleh wacbuduuhu washkuruu lahu ilayhi turjaxun alah markuu ilah yidhi fabtagu cind allaahi risqa risqiga allah kataalka agtiisa ilaa wuxuu ku cadfay wacbuduu war allah caabuda si aad janno u gashaan washkuruu allah ku shukriya ilayhi turjacuun xaggiisaa laydiin celinayaa oo allah laydin horgay doonaa haddaad ilaahay janna inuu idin geeyo doonaydaan cadaab idinka badbaadiyo risqiga cid aan allahina ha weydiisanina cibaadada cid aan allahina ha siinina ataasicatu mas'alada sagaalooda tafsiiru aaya waa aayadda tafsiirkeeda aayadda alraabicati ee afrayda waa aayaddu ilaah yidhi waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama yaa ka baadi badan qof tuugaya shay aan u jawaabayn oo waxba ka aqbalayn ilaa qiyaamo laga gaaro marka qiyaamo la gaarana weliba inkiraya oo la aniga ima caabudi jirine shaydaan iyo jin baad caabudi jirta alxaadiyata alcaashiratu mas'alada tobnayda wey alcaashiratu masalada tobnayda annahu shaniye laa aballa qof ka baadi badan ma jiro niman qofka dhexaa tuugay kayrallaahi alla qayrkiisa qofka allaah qayrkiis tuugaa oo waxa uu ka tuugayaana ay yihiin wax allaah maana cid kale aysan awoodin ilmuu ka tuuge nabadgelyuu ka tuuge caafimaaduu ka tuuge risqiga inuu waasiciyu ka tuuge dembi dhaafuu ka tuuge jannuu ka tuuge qofka waxyaalahaas ka tuuga allaah axadan ahayn wax ka baadin badan ma jiro waa qofka dadka ugu baadi badan dadkana gaalada u baadi badan idan marka gaaladuu ka mid yahay wey macnaheedu alxaadiyaa casar masalada koob iyo tobnayda ah, annahu ana almadcuwa midka la tuugaa annahu ana almadcuwa midka la tuugaa haafilun waaba moog yahayba waaba moog yahay can ducaai daaci kan laa yadri canhu waxba kama oga midka tuugaya suugmadiisa waxba kama oga waxba kama oga wax uu ka og yahay lama ah athaaniyata cashar mas'alada toban iyo labayda anna tilka dacwata baryadaas baryada uu ku noqday baryadaas uusan ogayn midka la tuugaya fiiri anna tilka dacwata baryadaas sababun waxay sabab u noqoneen libuqdi lmadcuwi kan la tuugaya inuu u cadhoodo lidaaci midka tuugaa wa cadaawatihi iyo cadow inuu u noqdo lahu asaga fiiri dadka awliyada nabiyaalka saalixiinta malaa'igta tuuga awliyada nabiyaalka malaa'igta cadowbay ku yihin ayaguna cadowbay u yihin sidaas darteeda waxaa awliyada ilaahay jecel ilaahay awliyadiisa qadariya nabiyaalka jecel waa dadka ilaahay tuuga dadka ahlu ah ahlu sunna waljamaaca ah ee ilaahay keligiis tuuga waa dadkaas dadka ilaahay jecel waa dadkaas dadka nabiyaalka jecel waa dadkaas dadka awliyada ilaahay jecel waa dadkaas dadka awliyada ilaahay qadariya waa kuwaas laakiin kuwa tuugaya cadow ay ku yihiin awliyada ilaah cadow ay ku yihiin hadhowna awliyada alloo dhan cadoway ku noqonayn marka ilaahay la hortago cadow ay ku noqon sida ilahay noo sheeg waidaa kaanuu lahum acdaaan wa kaanuu bicibaadatim kaafiriin ilahi wuxu uhi subxaana wa tacaala marka dadka la soo shiriyo kuwii la tuugi jiray nabiyaalkii nabiciis malaa'igtii awliyadii cadowyaal ay ku noqonayaan kuwii tuugi jiray cadow ay ku noqonayaan idan waa cadow awliyo dadka awliyada tuuga ee maaha dad awliye jecel waa beenbeen waa afkumalaalayaal wey awliyadaan jecelnahay awliyadaan qadarinayna afku malablayaal wey waxa weya dadkiianta malab afka loo mariyo aasullu loogu darayo awliyada qofka jecelo waa qofka raaca dariiqooda soo maha awliyada ilaahay yaa ugu horeeya nabi moxamed sala allahu alay slam maxay dadkii amrayaan ilaah keliya hala tuugo sidaas darteeda qofka awliyada jecel awliyada raaca awliyada qadariya awliyada yaqaana waa dadka ilaahay keligiis oo aan tuugin dadka dhintay laakiin kuwa awliyada tuugaya awliye ma yaqaaniin cadow ayay ku yihiin awliyada iyo allaba awliyada iyo allihii ay weliga u ahaayeenba cadow bay ku yihiin maxaa yal allah xaqiisiyaa laga celila'y xaqi allah uu iska lahaa ayay alla qaydkiis u leexinayaan ahaaliata cashar mas'alada toban iyo saddexayda tilka dacwa baryaadaas magacaabidda lagu magacaabay weeye cibaadatan cibaado lilmadcuwi kan la tuugaya la caabuday baryadaas ay baryeen ilaahay wuxuu ku magacaabay cibaado oo ilaah wuxuu yidhi wa kaanuu kaafiriin kuwii la tuugi jiray cibaadadaas la caabuday way diidi doonaan qiyaamo marka la gaaro ilaahay cibaaduu ku magacaabay wa kaanuu kaafiriin saasaa ilahay saasaa ilaahay araabicata cashar mas'alada toban iyo afrayda kufrulmadcuwi midka la tuugay waa inuu diidi doono bitilka cibaadati cibaadadaas midka la tuugayaa cibaadadaas beryuu ka yaha waana diida cibaadadaas beryuu ka yahay wa kaanuu bicibaadatin kaafiriina ilaahi cibaadadaas ay caabudeen way ku kufrinayaan kuwa la caabudo way ku kufrinayaan alkhaamisata cashar masalada shan iyo tobnayda anna haadihi lumuur arrimahan hiya sababu kownihi waa qofkaanu sababkii uu ku noqday adalla naasi dadka kan ugu baadi badan fiiliya bal qof ka nasiib badan miyaa jira shaygii uu ku noqday dadka kan ugu baadi badan aa lagu inkira haddana aa lagu inkira kii uu tuugayaa ku inkira war adiga barta aan u noqdo dadka kan u baadi badan saas iigeli war naga tag lit musiiba kugu dhacday sababtii uu ku noqday dadka kan ugu baadi badan waa lagu inkiraa ima adaan caabudina l bal fiiri qofkaas khasaarada ku dhacday alla hana khasaare khasaaro weyne ana haadihi umuura arrimahan hiya arrimahaanu sababu kowmihi waa qofka ahanshadiisa sababkii keenay adala naas dadka kan ugu baadi badan uu ahaaday asaadisata cashar masalada toban yar waxay idhaaheen tafsiiru aayati alkhaamisa aayadda shanayd ah ee baabka lagu sheegay tafsiirkeeda weeye aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu aayaddaas weeye tafsiirkeeda oo soo hormar asaabicata cashar masalada toban iyo toddobaydaa alamru alcajiib waa arrinka la yaab kale wa huwa arrinkaasu iqraaru cadadati alawthaan sanamyaalka kuwii caabudi jiray qiridda ay qirayeen weye annahu shaaniga laa yujiibu inuusan ajiibi karin almudara qofka la dhibaateeyey ila allahu allah maana saasay qirnaayeen saasay qirnaayeen allah maana axad kale ma ajiibi karo saasay qirnaayeen saas darteeda xaaladdu markay ku adkaato dhammaan alla qayrkiis wixii ahaa ay caabudi jireen waa ka tegi jireen waxay qirnaayeen dhibaato inuusan ka faydi karin qof dhibaataysan allah qayrkiisa markaasay maanta wax muslim sheeganaya ah xaaladdu markay ku adkaato ay afkooda wuxuu ku qalalayaan makhluuq marka dhibaatadu ku adkaato khaaliqaba carabkiisa inuu ka daayaa dhacdo awliye allay adeeg awliye allay adeeg sheekh hebelo sheekh ooyaayo sheekh booyaayo sheekh midba kaliya makhluuqa carabkiisa ku qalala sheekh murjano sheekh cabdulqaadiro axmed badawiyo waxaase carabkoodu ku qalala soo ma jeedo wuxuuna ugu qalalayaa qaacido ay aaminsan yihiin oo ah alwaliyu asracu ijaabata min allah waxay ku leeyihiin weligaa ka degdeg badan xagga ajiibidda allah oo allow haddaad tidhaahdo iyo haddaad sheekh hebelow tidhaahdo hadda waxaa soo degdegi og ay yidhahan sheekh hebelowda isagaaba waxay leeyihiin ajiibidda ku degdegi og anaguna xaalad khatarhan ku jiro bal qofkaas ka war gaaladuna waxay ogaayeen marka xaaladdu heerkaas gaarto allah cidaan ahayn inaysan waxba karin faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisan lahu diin ah. waidaa ashiyahum mawjun min waidaa ashiyahum mawjun kaulami dacaw allaha mukhlisina lahu diin fiiri hir markuu daboolo oo dallado oo kalaa ilaahay keliyay tuugi jira waa ka tegi jireen ilahay qeybkiisa waa mushrikiin اcarab markaasuu mid tawxiidsanayo muslimnimo sheegana a marka xaaladda ugu adkaatuu ilaahay qeybkiisa ku dhegaya subxaan allah dantaasu ku filan maxaa ku fiya marka maxaa ku fiya subxaan allah wuxuu yidhi alamru اcajiib wa huwa iqraaru cadadat اlawhaan sanamyaalkii kuwii caabiri jiray qiriday qireen weeye annahu shaamiya almuara qofka la dhibaateeyey ila lah allah maane waliajli haada iiri waliajli haada qiridaas ay qireen allah axadan ahayn inuusan ajiibi karin darteed yadcuuna mushrikiintu waa beri jireen hu allah fi shadaa'idi dhibaatooyinka dhibaatooyinka allahay tuugi jireen mukhlisiina xaalay u baractirayaan lahu lilaahi allah addiina diinka ayagoo ilaahay diinka u baractiraya oo aan axad kale tuugayn ayay allah keligii tuugi jireen marka dhibaatadu timaado athaaminata cashar masalada toban iyo sideedeyda ximaayatu lmustafaa waa nabiga ilaalintiisa sala allahu calayhi wasalam xima tawxiidi tawxiidka seerihiisa u ilaaliyey inaan looba soo dhowaan shirkiba horta seeraha tawxiidka iyo wtaaduli inuu ka egan qaatay maca allahi allala jirkiisa caza alla qalab wajal alla weyn inahu laa yustaqaafu biidi wey xadiiskii daciifkaa ah. laakiin kaas waa daciif xukun lagama qaatee kuwa saxiixa noo soo socdaa shiiku uu ku keeni doona kitaabka oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu tawxiidka seerihiisa ku ilaalinayo seerihiisa uu ku ilaalinayo shubahaadka quburiyiinta waxaa kamid mid ah inay yidhaahdaan qofku marka uu ilaahay qaybkiis u dhawaaqdo oo uu meydka tuubayo waxay dhahan kelmadda alla qaybkiisa ku dhawaaqo laakiin waa iska majaas majaas weeyo alla ula jeeda saas darteeda war dadka ha gaalaysiinna qofkaan waxay yidhahdeen markuu leeyahay yaa sheekh cabdilqaadir aqifni xaqiiq ahaan ulama jeedo sheekh cabdilqaadir inuu toos u gargaaraa yidhaah ee wuxuu la jeedaa allah ayaa gargaaraha dhaftaah saas ula jeedaa yidhaah waxay noqon dhowr arrimood in looga jawaabo midda koobaad waxaa la leeyahay laba shaytaan ula jeedaan ma waxaad ula jeedaan asagu ma gargaare waa waasido ilahay inu wax ka soo dhammayna haddaad taas ula jeedaan hadda taas waa kelmadii mushrikiinta ah. maa nacbudhum ilaa liyuqaribuna ila اllah haaulaai shufacaauna cinda allah kuwa ilaahay agtiisa ay nooga ergeeyaanoo wax ka soo dhameeyaan marka waa caynu shirki baa taas ula jeedaan hadday yidhahdaan maya ulama jeednee kufrigan uu ku hadlaayo qofka muslimkaa ha loo awilo oo hala yidhahdo wax unbaa ka xadfanoo waxa weya waa iska majaas caqliyaho waa majaaska caqliga ahaa min isnaadi اlficli ilaa gayri man huwa lahu in ficilka loo tiiriyo axad aan lahayn waa majaaska caqliga ahaa majaaska caqliga ahaa wey saas waa yidhaahdeen iyadana markaasna waxaa la leeyahay haddii baabkaas la furo baabkaas haddii la furo hal qof oo gaaloobaya ma jiro maxaa loo qoray kutubu ridda baabu xukmi lmurtad kitaabu lmurtad dhammaan kutubta waaweyn axaadiista iyo kuwa fiqigaaba kitaab gaara ah ayay u gaar yeelaan qof awal muslim ahaa jiray oo ridoobay saasay u gaar yeelaan marka haddii la yidhaahdo qofkaan mar walba oo uu kelimad ku dhawaaqo waa in loo awilo oo la ydhaha waxbaa ka xadfan ah. soo ma jeedid yaa cabdalqaadir akifni uu yidhi kaasay yidhahdeen maya iska min baabi alxadfi اmudaaf waiqaamat mudaaf ilayhi muqaama ah. wamaa yeli mudaafa yaati khalafa canhu fi icraabi ida maa xudifa waxay idhahdeen baabkan waxaa la ihahdaa baabu xadfi اmudaaf وإqاamaة اmudaaف ilayhi muqaama mudaafka la xadfaaho mudaafulayga fooska la joojiyaa oo waxa weeye markuu leeyahay aqifnii yaa cabdاlqaadir macnuhu waxa weya aqifnii yaa ilaaha cabdاlqaadir cabdulqaadir ilaahiisiiyo iisow gargaar meelaha mudaafa la gelinaya yidhi meelaha ilaaha cabdulqaadiru tuugaya yidhi wamaa yeli mudaafayaati khalaa canun fi raam idaa maa xudifa maadana aragayda ina maali maadmaan akrisan miyahayd alfiya way ku taalaada haddii saas la yidhaahda hadda fircoon gaaloobmaa ogow fircoon sooma dhihin ana rabukum aclaa sooma dhihin ee inta u geli hadda cajziyaa lagaa rabaa ana rabukum laclaa ana cabdu rabbikum laclaa sidaa mudaafka u qabanahay waa inaad tidhaahdo war waxa weya addoonnimu qirnaayo wuxuu leeyahay ana cabdu rabbikum laclam rabbigii nii sarheeyey war addoonkiisiiana waxay yidhahdeen waa ka doodeen waxa maya taasu naga soo geli maydo qariina shardi ay yidhahdeen majaaska marka la isticmaalaa waxaa shardi ah qariina ah, licalaaqatin maca qariinatin maanicatin min iraadati lmacna alasliy waxay yidhahdeen qariina la raba ka leexayda kelmadan daahirkeeda fircoon qariino ma laha yidhahdeen laakiin qofka muslimka qariinaa lahaya xaytaa qariinadiisu waa islaamnimada yidhi ha inuu muslim yaha qariinaha yidhahde haddaba uu muslim yahay alla qeyrkiis tuugi maayo marka taasaan u hayna taasna waxaa la leeyahay culammada muslimiinta dhammaan way diideen waxay la yidhahdeen sharci islaamba lama ilaalin karo haddii sidaas la yidhahdo maba la ilaalin karo sababtoo ah qof kasta oo muslim ahaa jiray gaalnimu iskaga hadla markuu rabo inuu gaaloobo wuxuuna leeyahay aniga majaasaan ula jeeda wayna naskareeyeen culamada muslimiintu arinta noocaasa way naskareeyeen tusaale taabkan waxaa la idhaahdaa masracu tasawuf meeshii suufiyada lagu gowracay aa la yidhaha magaciisa ama waxaa la idhahdaa tambiihu lqabiil midka aan wax ogayn in la baraarujiyo ilaa takfiiri ibni carabi gaalki ina carabi ahaa gaalaysiinta la gaalaysiiyey in lagu baraarujiyo qofkan waxba ogeyn in carabina islaamnimu sheegana ka warrama in carabigaasu islaamnimu sheegana ninka qoray waa shii shaaficiya waxaa qoray alcalaama burhaanudin اbiqaaci oo ardadii xaafid ibn xajar ka mida ah. ardadii ah xaafid ibn xajar kamida burhaanudin اbiqaaci waa xaafid muxadi faqiih ah shaaficiya wuxuuna soo naqlinayaa culimmadii muslimiinta oo mid mid uga soo naqlinaa in carabi inay gaalaysiiyeen muslimnimo una sheeginay gaalnimadu markuu ku hadlay ma aysan dhihin waa majaas caqliyehe ha loo awilo ma aysan dhihin wuxuu ku soo naqliyey safxada labaatan iyo sagaal hadal sariix ah oo imaamulxarabeyn uu ka soo naqliyey qofka hadduu gaalnimo ku hadlo inaan loo awilay ee xukunkeeda la siina xinaayatan lishariica si diinka loo ilaaliyo haddii kale qof walbaa kusacbilaadku rabuu ku hadla markaasuu leeyahay majaasaan ula jeeda fiiri wuxuu yihi halkan ونقل الشيخ سراج الدين بن المراقن في العمدة على المنهاج والزركشي في التكملة عن إمام الحرمين أنه قال في أوائل الإيمان قال الأصوليون علماء أصول فقه وحي هذين لو نطق بكلمة duu qofku ku hadla kelimad ridaaho gaalnima wa zacama annahu admara tawriya laakiin uuba sheegto xataa fiil maahan in loo awilayay asagiyaa sheegtay oo wuxuu yidhi aniga tawriyan ula jeeda si kale u niyeysto sidaan daahirkeedu yahay maahane si kalaan u niyeysto tawriyo aad idmaaro qalbiga geliso kafara tadama wuxuu ka gaaloobin xagga annaga daahirkaan len allayna korka waa ka gaaloobe qalbiga iimaan habaa ugu jira hadduu rabeen maya daahiran wa baatinan korka iyo kalkaba waa ka gaal kor iyo kalba waa gaal ficil iyo qalbiga waa gaal saasaa lagu xukmina imaam ibnukhasaalina hadal sidoo kale ka keenay saasay culamada muslimiintu u nasgareeyeen ibnu carabi iyo ibnulfaarid maxaa loo gaalaysiiye oo loo gaarsiiyey xataa qofka gaalnimadooda ku shakiya in la gaalaysiiyo maxaa loo gaarsiiyey qofka warkooda rumeeya in la gaalaysiiyo xaa loo gaarsiiyey muslimnimay sheeganayeen haddii qofkii muslima markuu gaalnimo ku hadla loo leexinayo maydaaba la arki lahaa hal qofoo gaaloobaba dii la qof kastoo gaalnimo ku hadla loo leexin ah. marka taas waxay khilaafsan tahay fahamkii iyo dariiqadii culamadii muslimiinta naxnu naxkumu bidawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir annaga waxaan xukmaynaa daahirka qofku hadduu gaalnimo cad ku hadlo waxaa la gaalnimo cadaad ku hadasho gaalnimo cadaad ku hadasho waana sidaas oo kaliya sida lagu ilaali karo islaamka daahirka ila anagu qalbiga ma daalacanin sidaasaa lagu ilaali kara marka qofku waa inuu waxa uu ku hadlaa iska fiiriya intuu dhihilaa gaalnimaan ku hadlaa qalbigana khayraa iga jira hadii qalbiga kayrkaaga jira maxaa kaa keenay kufriga waana beenba xadiiskayba khilaasantahay sooma alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb nabigu wuxuu noo sheegaa sala allahu calayh wasalam qofka qalbigiisu hadduu hagaago xibnaha wanaagaa ka yimaado hadduu fasaado qalbigana fasaadaa ka yimaado xibnaha gaalnimo waxay afkaaga uga soo burqane qalbiga balaayadu kaaga jirta ee qof qalbiga tawxiid uga buuxa gaalnimo iskagama hadlo isagoo cidno ku qasmin miirkiisuna kaamili hayka qalbiga qayr iga buuxaa gaalnimadaha ii qaban afka ka ka socod subxaan allah subxaan allah ti qofka la qasbay waa la fahmi duu waaran yahay waa la fahmi karaa duu hurdayo oo kelmadaanu ka soo booday waa lala yaabo hadday carabka uga dhacay waa la gala laakiin isagoo khiyaar loo caawar halkaas ku xadraynaya cibaaduba ka dhigin dadkuna ugu yeeli subxaan allah baabu qowli llaahi tacaalaa haadaa midkaanu baabu qowli illaah allah qowlkiisuu baab yahay tacaalaa allah wuu sarreeyaahe ilaah wuu yidhi subxaana ayushrikuuna ma waxay la wadaajinayaan allah oo cibaadada ugu darayaan maa shay laa yakhluqu aan abuurin shay-an shayna maa shay laa yakhluqu aan abuurayn shay-an shay wahum ayagana yukhlaquuna la abuuro walaa yastadiicuuna aan awoodin nasran gargaar lahum lilcaabidiina kuwa caabudaya uu u gargaaro walaa anfusahum nafafyaalkoodana yansuruuna aan u gargaarayn aayaddaasuu baab ka dhigtay shiiku baabu qowlillaah allah hadalkiisa ayuu baab yahay tacaala allah uu sarreeyaah ilaa wuxuu yidhi subxaana an yushrikuuna ma waxay ilaahay cibaadada ugu darayaan maa shay laa yakhluqu shay-an aan waxba abuurin wax uu abuuro lama arko hal shay ma abuuro wahum ayagana yukhlaquuna la abuuro maa shay laa yakhluqu aan abuurayn huwa maaga faacilka damiir mustatira oo maaga u laabana wahumtuna maaday u laabanay wahum tumaan maaday iyaduna u laabana maxaa dhacay ee marna lafdiga la fiirinaa damiir mufradaa loo celina marna macnaha la fiirina lamaadiyo caami macnaha la fiirina walaa yastaiicuuna aan awoodin nasran gargaar lahum lilcaabidiin kuwa caabudaya ay u gargaaraan walaa anfusahum nafafyaarkoodana yansuruuna aan u gargaari karin fiiriya ilaahi weyna wuxuu cibaadada ka anfiyey afar sifo waxa laga helo afarta sifo fiiri laa yakhluqu shaya wax uu abuuro lama arko koo cibaado ma leh mar hadduusan wax abuuri karin wahum yukhlaquuna ayaga waaba la abuuray iska dayna iyagu abuuraane ayaga laftirkoodu waa makhluuq la abuuray oo allah abuuray waa sifada labaad waxaad asagii la abuuray cibaado ma mudno sifada saddexaad walaa yastadiicuuna lahum nasran cidda ayaga uma gargaari karaan oo uma nusray karaan axadaan kuu nusray karin cibaado ma mudna sifada afraad walaa anfusam yansuruuna naftoodana uma gargaari karaan iska da cidda caabudayda nafooda wax uma qaban karaan afartaa sifo makhluuq aan lahayn ma jiro malaaigtu afartaa sifay leeda malaaigtu afartaa sifay leeda nabiyaalku afartaa sifay leeyihin awliyadu afartaa sifay leeda dhammaan makhluuqoo dhan afarta sifale malaaigtu miyay wax abuuraan ma abuuran ah, ma abuuran nabiyaalkumu waxbay abuuraan ma abuuran nabiyaalka iyo malagta sow ayaga ilaahay ma abuurin nabiyaalka iyo malaigtu ma awooda inay kuu soo gargaaraan maya qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah biri nebi maxamedo ugu fadli badan basharka ilaahi wayna wuxuu le iclaan oo ogeysi waxaad tidhahdaa laa amliku linafsi qul laa amliku linafsi aniga naftayda uma heli karo nafcan walaa dar nacfi inaan u soo jiido dhibaato inaan ka difaaco nafta igu jirta uma heli karo ilaa ilaahay wuxuu ila doona maahan firi haddaan nebi moxamed naftiisa nacfi u keeni karin ka celin kari weliga kaleeto oo nafca nafci keeni kara ama dhib celi kara waa kuma waa waxaan jirin waxaan jirin wey naftiisa uma ged dhammaan malaa'igta nabiyaalka awliyadu naftooda uma gargaari karaan naftooda nabi moxamed sala allahu calayh wasalam gaal oo gaal ah ama dheerka korka saaray wax uu ka qaba kale lama ah gaalkaas inta wadnuu caawa kala go-o inuu bartiisa ku dhinto maya wa qowluhu ilaah ilaahay qowlkiisa tacaala ilaahay wou sarreeyaahe ilaah uu subxaana waladiina kuwa tadcuuna aad tuugaydaan ducaadu laba macnaba waa noqotaa ducaau lcibaada iyo ducaau lmas'ala labada waa noqotaa cibaado kastoo qofku uu samaynaa waa baryo salaada markaa tukan maxaaduu tukane waxaa is leedaha ilaah cadaab ha kaa badbaadiyo jannana ha ku siiyo soo soo baryo maaha allaad baryayda markaad tukee markaad soomaydo soonku waa baryo aad ilahay baryaydo ducaaun cibaadaa la yidhahdaa sababto xaadu soomanta ha kaa badbaadiyo jannadiisa ha kuu geliya raalli ha noqdo allaad wax uga rabtaa goobta waxa weeyaan baryada marka wax la baryayaa laba ah midna waa lisaanulxaal midna waa lisaanulmaqaal qof kasta xataa qofka caadiga marku wax baryayo marna qowluu ku qoriya marna ficil hadda haddii fiir salaada markii laga baxo qof duruufaysan halkaas u istaago oo xagga u soo jeesto iskana aamuso dadkoo dhan waxay fahmaayeen inuu baryayo soo ma qof kasta oo ilaahay caabudayo allu isku dulaynaho barya allu isku dulaynaho barya qofka sooman wuxuu u sooman yahay cadaab ha badbaadiyo jannaha gubeli raalli ha kaa noqo qofka tukana saasuu u tukana kan sekada bixina saasuu u bixina waa baryo ibaadadu taas waa la hahda ducaa cibaada la hahda ducana waa la ducaa masala ducaa masala macnaheed waa wey alla waaas si alla waxaas iga badbaadi ducaa masala la labadaba waa cibaada ah, ducaa cibaada aayaddan marka ducaa masala sheegaya alla waxaas isii alla rab ee waa dad makhluuq tuugayo le waxaas isii waa ducaa masala aayaddan sheegay fiiri qariinaa la socota in ducaa masale loola jeedo ila wuxuu yidhi waladiina kuwa tadcuuna aad tuugaydaan min duunihi alla ka sokay ay ahaadeen waxaa laga xaalaynaya tadcuunahum caaidka maxduufka waladiina kuwa tadcuuna aad min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeenna aad tuugaydaan maa yamlikuuna min qitmiirin laf timireed xubkiis qitmiirka waxaa la idhahdaa timirta lafta markay soo harto laga cuno qaybta kore xuub cadaa ku wareegsan laf xuubkaasa la hahdaa qidmiir intaasoo kale ma milkiyaan ilahy ma milkiyaan ila wuxuu ihi subxaana in tadcuuhum fiiriya in aayaddu barya ka in tadcuuhum haddaad tuugtaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaakum tuugmadiina adaa iska qayliina qaaqda ku haya maba ku maqlaya wadaad ka dhinto warba kaama hayo in tadcuuhum haddaad tuugtaan laa yasmacuu maqli mayaan ducaakum tuugmadiinna walow samicuu iirihe walow samicuu hadday maqli lahaayeenna mastajaabuu lakum inima ajibeen oo waxaad ka tuugaydaan inima siiyeen dad xataa qabriga dul istaagto oo fardan ay ku maqlaan waxa aad isii leedahay kuma ajiibi karo mastajaabu waxay tusaydaa baryada aayaddu sheegayda ducaau mas'ala inay weydiisi inay hayla ajiibidda istijaabada taasa munaasiba wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakfuruuna way ku kufrinayaanoo waa diidayaan bishirkikum sharigyeelidiina fiiri tuugmada ilahay wuxuu ku magacaabay shirkiyaa ilahay ku magacaabay adduunka hortaynan ajiibi mayaan adaa iska qaaqleh marka caaqiro la gaarana shirkigii aad u samaydeen waa inkirayaan waa inkirayaan oo waxay leeyihin annaga nama aadnaan caabudin na caabuda ini maanaan dhihin cibaadada aad noo samaynayden shaydaana inin amrayn shaydankaasaad caabudeen waa inkiraya wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuruuna way ku kufrinayaano waa diidayaan bishirkikum shariig yeelidiinna walaa yunabiuka milu khabiir ilah wuxuu yidhi arrinkan waxa idiin sheegaa waa allah allana waa khabiir xoog ogaal ah axadka xoog ogaalka axad ah, lamidu idiin warrabima ee warka alle qaata laftimireed ma milkiyaan baryadiinna maqli maayaan hadday maqlaan inama ajiibi karaan qiyaamahana way diidi doonaan arrintaasuna waa shirki waxa inii sheegay waa rabbulcaalamiin axad lamiduna iniin warrami ma walaa yunabiuka milu khabiir waluusan kuu warramayn axad lamida khabiirka khabiirka xoog ogaalka midka waa allah marka warka alle dhegaysta u dhega nuglaada wa fi aiixi صaxiixa waxaa ku sugan xadiidka صaxiixa bukhaari iyo muslimba waa wariyeen oo bukhaari wuxuu wariyey isagoo mucallaq ah muslimna waxaba weeyaan uu isa isagoo mawsuul ah ayuuba wariyey muslimna oo waa wasliyey xadiidka waa wasliyey muslimna bukhaarina wuu tacliiqiyey oo isagoo mucallaquu bukhaarina wariyey muslimna wuu wasliyey wa fi صaxiixi xadiidka saxiixa waxaa ku sugan xadiidka almarwiyi laga wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi shuja nebiyu nabiga la baqray sala allahu calayh wasalam nabiga waa la baqray shajiga waxaa la idhahdaa nabarka madaxa ku dhaca nabarka madaxa oo la yidhahdaa shaji kaasaa la yidhahdaa waa la baqray nebi moxamed sala allahu calayh wasalam oo madax hayse aa lagu dhuftay wey madaxiisa ah. ayaa lagu dhuftay nabaro nabiga sal اlahu alيه wasalam waa la daqray ninkii daqray yuu ahaa shaarixa wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu shihaab aلzuhri kaasoo a ah ninka wejiga ka daqray midka halkaas koodkaa ku dhuftay ee diracdireedkii nabiga laba xalqoo kamida ah ay gashaana cabdlaahi bni qamia ah ayuu ahaa cabdulaahi ah, bni qamia ayuu ahaa ah, khudha wa ana bnu qamia ayuu ta ku dhuftay nabiga uu yidhi qaado nabarkaas ina qamiaan ahaye marka kaasuu ahaa kii ka jebiyey nabiga foolkana cutba ibna abi waqaas ayuu ahaa cutba ibna abi waqaas dhammaanna sharxa wa idin dhigaya gaalo la dagaalamayay ahaayeen markaas shuja nebiyu nabiga la baqay sal اllahu calayh wasalam yowma uxudi maalintii uxud maalintii uxud ee buurta uxud agteeda dagaalku ka dhacay sanadii saddexaad ee hijiriyada wa kusirat waa la jebiyey rabaaciyatuhu nabiga dhoolkiisa dhoolka labada iliga ugu soo horeyda fool aa la yidhahdaa labada ku xigana dhoollo qofka xoogaa yar markuu qasla waa dhool la la yidhahda duusan qasal iyo di kale si kale ku muuqan maayaan hayle labada soo horayda waa labada ku xigta labada dhinac ka xigaan kuwaasaa la yidhaha rabaaxiya labadan soo horayda maaha danaayaha ee labada ku xigta wey afar dhooluu leeya qof walbaaba laba kore iyo laba hoos wa kusidat waa la jebiyey rabaaxiyatu nebiga dhoolkiisaa la jebiyey fa qaala markaasaa nabigu yidhi kayfa sidee yuflixu ay u liibaanayaan qowmun qoom qoomkoo shajuu dakreen nebiyahum ey ra'sa nebiyihim nebigooda madaxiisii ah, ra'sa nebiyihimna iyadana waa sugnaata nebiyahumna waa suganta oo markaas mudaafkiyaa la xadfo nebigoodii dad dakreen say ku liibaanayaan fiiriya macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay liibaanaan waa ka fog yihiin maadaama ay daqreen nabigoodii salawaatullaahi wasalaamu calayh maadaama nebigoodii ay daqreen inay liibaanaan waa ka fog yihiin saas wey macnu intaas markuu nabigu yidhi fanazalat waxaa soo degtay laysa laka kuma sugna nabiga subanow min alamri maamulka arrinka laysa laka kuma sugnaa nabiga subano min alamri xagga maamulka shay un waxba aayaddaasaa soo degtay cidda uu leeyahay inay liibaanaan waa ay ka fog yihiin oo say ku liibaanayaan waa gaal ilaahay diintiisa la dagaalama wuuna dakray axadka la dakrayna waa afdal اlbashar markaasuu wuxuu yidhi say ku liibaanayaan qoom nabigoodii dakraya dhiig ka daadinaya markaasaa samada waxaa ka soo degtay aayad qur-aan oo ilaah leeyahay talada waxba kumalid nabi maxamedo waxaa dhici karta kaas inuu liibaano bal ka warrama bilaahi calay ah, inuu liibaanaa dhici karto islaam saasaa dhici karta bilaahi calay adduunka korkiisa qof lugaya kii u fadli badnaa wey waxa uu sameeyeyna wax gaal sameeya ugu foolxumaa wey nabiga allu daray sidaasay tahay nebigu wax yar oo awooda kuma leh inuu ninkaas uu cadaab galo inuu adduunka ku halaagsamo in yar awooda uma leh haddaa nebi maxamed wax awood iyo maamula koonka ku lahayn weli kale aa koonka maamul ku leh waa been waa been iyo gaalnimo waa beeni ilaah iyo rasuul la beeniye subxaan allah wfiihi صaxiixa bukhaari waxaa ku sugan can ibni cumar xadiis laga wariyey annahu cabdlahi bn cumar samica wuxuu maqlay rasuul allah rasuulka ilaahi sal اlahu alيه wasalam yaquulu xaal uu leeyahay idaa rafaca markuu kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdou kor uga qaado fi ragcati ragcadiina uu kor ugu qaado ragcada alakhirati oo dambayda ragcadaasoo min alfajri salaada subax ka mid ragcada ugu dambayda markuu samic allahu madaxa soo qaado wuxuu maqlay nabigoo leh allaahuma alcan fulaanan ilaahaw hebel nacalad ku rid wa fulaanan ilaahaw hebelna nacalad ku rid oo naxariistaada ka fogee goormuu dhahayo nabigu bacda maa yaquulu markuu yidhahdo samica allaahu allaah wuu aqbalaaho waa ajiibaa samciga samci khaasaa loola jeeda oo ajiibid ah ee wax walba alla waa maqlaa kelimadan alla waa maqlaa alla waa ajiibaa loola jeeda markaan samic allaahu allah wuu ajiibaa liman qofka ximida u mahdiya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo nusabixu ka soo qadaro waan ku nastahaynaa walaka alxamdu walxaal laka adiga alxamdu mahadu kuu sugnaatay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo nusabixuka waan ku nastahaynaa nuqsaan iyo ceeboo dhan aan kaa fogaynaynaa walaka alxamdu walxaalan ku nastahaynaa laka adiga alxamdu mahadu kuu sugnaatay fiiri nabi maxamed weeye sala allahu calayh wasalam waxaa ducaynaya salaadii ilaahay uu hortaagnaayuu ku habaana hebel iyo hebel ragu magacaaba ilaahow hebelna calad ku rid oo naxariista ka foge ilaahayow hebelna nacalad ku rid oo naxariista ka foge waa niman gaala oo la dagaalamay oo dhibay waxa aamiin dhahaana awliyada ilaahay ku ugu fadli badnaa wey waa saxaabadii awliyada ilaahaya nabiyaal ka soo hartay ku ugu fadli badnaa wey ale aamiin allow nabiga ka ah iri faanzala allah allah wuxuu soo dejiyay tacaala ilaa wuu sarreeyaaye laysa laka kuma sugnaan min alamri xagga arrinka shay waxba nebi maxamedow talada iyo maamulka waxba kuma lihi ah, wax maamulka oo aad wax ku leedahay ma leh soma jeed o yatuuba calayhim ow yucadibahum fa innahum aalimuun hadduu rabo ilahay waa ka toobad aqbala kuwaas aad leeda allow naxariista ka fogee alla asaga keligiis maamula koonkan hadduu doono ayagaasu ka toobad aqbala hadduu doonana waa cadaaba ilaa waa aalimiin markaasay islaameen raggii uu nabigu magacaabayey oo lahaa hal allow hebel macalad kuli raggiyaa islaamay oo saxaabo noqda oo muslimiin noqda kuwiyaa islaamay ka warrama bal bilaahi calaykum qofka yidhaahda markaas kadib qof addoommada ka mid ah aa ah, cid dhibaato u geysan karta ama u gargaari karta soo beenaale maaha ilaahay beeni iyo rasuulkiisa subxaan allah wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa yadcuu nabigu wuxuu habaaraayey calaa safwaan ibni umaya wa suhayl ibni camrin waalxaaris ibni hishaam fa nasalad markaasay soo degtay laysa laka min alamri shay talada waxba kuma lihid aad soo degtay dhammaan waa islaameen saddexduba saddexdaana waa islaameen nabiguna wuxuula allow naxariista ka foge lagama fogeyna waa islaamee naxariistuu helay ka warrama inuu yidhaahdana xaqula waa waa dulmiye markaas waa ka gardarnaayeen gaalay ahayn waana la dagaalamayeen asna nabigii alluu aha allow naxariista ka foge yidhi lagama fogey kadib qofka yidhaahda axad addoommada kamida ah, koonka wax ka maamula sow beenaale maa ilah iyo rasuul beeniyey subxaan allah waa beenaale sharaxa wuxuu inuu soo naqlinayaa alqaadi ciyaad sharaxa uu ku sharxay saxiix muslimka ee la yidhahda ikmaal lmuclim bifawaa'id lmuslim hadal cajaa'ib le uu ku yidhi maxaa nabiga dhibaatadan u gaartay dhaawacan waa rasuulka ilaahay wuxuu waxaa dhibaatadii soo gaartay waliyuclama in la ogaado annahum nabiyaalka iyo saxaabada min albashariya ka mid yihin nabiyaalku basharkay ka mid yihiin tusiibuhum mixanu dunyaa waxaa asiibaydaa imtixaanada adduunka wayatarow waxaa ku soo dirinaa calaa ajsaamihim jasadyaalkooda maa yatarow calaa ajsaami lbashari basharka jasadyaalkooda waxyaabaa ku dhaca jirada dhaawaca xanuunka a ah, iyagana ku dhaca maxaa sidaas loo yeelaa liyatayaqanuu fiiriya liyatayaqanuu dadku inay yaqiinsadaan annahum nabiyaalku makhluuquuna inay makhluuqyaal yihiin oysan ayagu khaaliq ahayn marbuubuuna kuwa rabbi loo yaho la maamulo inay yihiin ee ayagu sifada rububiyada aysan waxba kulahayn iyo midda uluhiyada in rabbi loo yaho la maamula walaa yufatana inaan lagu fidnoobin aadhibkaasu nabiga ugu dhaca addoommadu inaysan ku fidnoobinay gartaan inuu addoon ilaahaye ee asaguusan koonka maamul ku lahayn addoon ilaahay inuu yihi oon lagu fidnoobin bimaa dahara calaa aydiihi min almucjisaat waxa gacmahooda nabiyaalka ka muuqanah mucjisaadka marka la arko inaan lagu fidnoobin oo loo qaado in ayagu wax maamulayaan nabiyaalku wayulabisa shayaanu min amrihim maa labasaw cala nasaara waqiilihim inaan shaydaanku ka dheegaynoo ka qasin nabiyaalka oo ousan dhihin sow gacantiisa waxaasa kama muuqan sow uma jeedin war asagaa wax maamula asaga ku dheh toos ilaahay looguma tegi kareen inaan shaydaanku siduu kirishtaanka u qasay oo arrintii magciisa uga dheehgeliyey oo ay u qaateen inuu ilaahba yahay ama ina ilaah yahay subxaanahu wa tacaala camaa yaquulu aalimun culuwan kabiir sidaasoo kale si aan dadka shaydaanka uga dheex gelin aan nabiyaalka waxaas ugu dhacan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah alaa nabiyina mxamed